bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacd qaala اlimaam abu cuثmaan الصaabuniyu raximah اllahu tacaala wayuhbituuna lahu jala jalaaluhu ma ahbatahu linafsihi fi kitaabih wclى lisaani rasuulihi slى اllahu عalayhi waalihi waslm walaa yactaqiduuna tashbiihan lisifaatihi bisifaati khalqih fayaquuluuna inahu khalaqa aadama biyadayh kamaa nasa subxaanahu calayhi fii qowlihi caza min qaa'il qaala yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyaday walaa yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi bixamli اlyadayni cala alnicmatayn aw alquwatayni taxriifa almuctasila تxriifa الmuctasilة الjahmiyati ahlakahum اllah walaa yukayifuunahumaa bikayfa aw shibhiha biأydi اlmakhluuqiin tashbiiha اlmushabihati khadalahum اllahu waxaan soo haynay kitaabkii caqiidaة الslf وaصxaabi اlxadiiث lilimaam abi cuثmaan asaabuni wuxuu ka soo sheekeeyey muqadamadii kitaabkan ka soo hadalnay oo ka soo baxnay iyo waxaa kaloon ka hadalnay ayb ahlulxadiidka waxa ay rabigood ku gartaan in ay tahay sifaadkii alla uu ku dhawaaqay isaga oo uu ugu dhawaaqay kitaabkiisa munasalka ah dhexdiisa rasuulkiisana uu uga marqaati kacay sunnadiisa saxiixa ah oo dadkii ahlu riwaayada hiqaadka ahayna ay soo guuriyeen ayb meesha yacni ifaatku waa towqiifi alla ya rasuul unbaa laga qaataa ayb kadib ayuu wuxuu leeyahay marka wayuhbituuna lahu alla waxay u sugayaan jala jalaaluhu ma ayay u sugayaan ahbatahu linafsihi nafsadiisa oo u sugay fii kitaabihina oo ugu sugay kitaabkiisa dhexdiisa wa calaa lisaani rasuulihi rasuulkiisa carabkiisa korkiisana waxa uu u sugay salى اllahu عalayh waalihi wasalam walaa yactaqiduuna ma caqiidaynayaan tashbiihan tashbiih ma ictiqaadinayaan lisifaatihi tilmaamihiisa ay ku shabahaan bisifaati khalqihi khalqigiisa tilmaamahooda ay ku shabahaan sidaas ma caqiideynayaan wuxuu leeyahay marka tiibay daba joogtaa wayuhbituuna lahu jala jalaaluhu wayuhbituuna ahlulxadiidka waxay sugayaan lahu lilaahi alla waxay u sugayaan jala jalaaluhu maa ahbatahu waxa uu u sugay linafsihi nafsadiisa fii kitaabihi oo ugu sugay kitaabkiisa dhexdiisa iyo wa lisaani rasuulihi rasuulkiisa carabkiisa korkiisa waxa uu ugu sugay ayb ayay caqiidaynayaan walaa yactaqiduuna ma ictiqaadinayaan tashbiihan tashbiih ekaysiin lisifaatihi ay u ekaysiiyaan tilmaamaha alleh bisifaati khalqihi khalqigiisa tilmaamahooda meeshaan marka tashbiiha laba shay in laga dhaxaa muda ayaa ayaa muhiim ah laba nuqdo ayaan tashbiiha in lagaga tacliiqiyo u baahan nuqdada koowaad waxa ay tahay tashbiih maxaa noqonaya qofka goormaa la dhihi karaa tashbiih buu sameeyey ayb waxaa la dhihi karaa tashbiihu sida uu yahay waxaa weeyaan haddii uu yidhaahdo tilmaan ilaahay isku tilmaamay intuu sheego uu yidhaahdo tilmaantaas waxay shabahdaa ama ay u eg tahay tilmaan hebel idaa qaala yadun ka yadin ayb yadun ka yadin wa samcun ka samcin wa basarun ka basarin yani haddii qofku uu yidhaahdo ilaahay yad buu leeyahay yadda hebel oo kale ama yaddeydoo kale gacan buu leeyahay gacanteydoo kale sidaas markuu dhaho ayuu tashbiih sameeyey walidaalika alimaam isxaaq bnu raahuuya kitaabkan imaamu tirmidi jaamiciisa sidaasuu sheegay waxyaabaha jahmiyadu ilaahay tilmaamihiisa inay sugaan ay uga cararaanna waxay tahay yaan maadaama magacyada gacan iyo gacan ay isu ekaan karaan xagga magaca yaan la idiin tashbiihha ku dhicinina oo tashbiihii ka carara dartiis ayay sifaadka alle u dafiraan si aynan marka taasi u dhicin ayaa marka culammadii salafku waxay yidhaahdeen qofku inuu ilaahay tilmaantii uu sheegtay magaceeda ku sheego tashbiih maahanay dhahen laakiin tashbiihu waa haddii uu yidhaahdo idaa qaala yadun ka yadin gacan gacan u eg samcunka samcin basarunka basarin imaamu tirmidi jaamiciisa baabu fadli sadaqa kitaabu zakaah baab ka mida oo baabu fadli sadaqa ayuu imaamu tirmidi warkaas ku sheegay isxaaq ayuuna kasoo naqliyey oo ka sheegay idan marka tashbiih waxaa la yidhaha qofku markuu yidhaahdo tilmaantaas ilaahay waxay shabahdaa tilmaan hebel haddii uunan dhihin laakiin uu yidhaha samcun wa basarun wa yadun wa caynun intaa hadduu joogo bis oo ounan adaatu adawaatu tashbiiha ounan gelin ninkaasi ma la dhihi karo mushabihaa tahay waxaa dhahaana waxaa weeyaan waa un jahmiyo kitaabka aakhirkiisana wuu ku keeni doonaa isaga oo dhahaya waxyaabaha ay jahmiyadu ku magacaabaan ay ku caayaan ahlu sunnaha inay tahay yacnii wax ka mid ah waxyaabahaas oo kale ayb meeshaas marka waa nuqdo haddii marka qofka uu ku yidhaahda gacan haddaad sheegto tashbiihaa samaysan mayaa leedahay sidaas salafku tashbiih uma yaqaanaan tashbiih waxay u yaqaanaan yadun ka yadin marka la yidhaho ama milu yadin marka la ab tamhiil ayuu qur-aanku diiday laysa ka milihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir marka tamhiil inaad samaysaa la diiday kow nuqdo kale waxa ay tahay iyadana ayb oo in la ogaado u baahan almushaabahatu wاlmuwaafaqatu fi اlismi laa taqtadi الtashbiih almushaabahatu wاlmuwaafaqatu fi اlismi laba shay inay magaca iska waafaqaan ma keenaysa tashbiih almushaabahatu wاlmuwaafaqatu fi اlismi laa taqtadi الtashbiih magaca inay laba shay iska shabahaan tashbiih ma keenayso arrinkaas alimaam abulqaasim ataymi qawaamu sunna kitaabkiisa alxuja fi bayaani اlmaxaja juska labaad safxada afar boqol sideetan iyo afar hadalkan muhiimkaabuu ku sheegay wuxuu yidhi fain dacana ahlu اlahwaa'i calaa ahli sunnati dadka ahlu bidaca hadday ahlu sunnaha duraan wa nasabuuhum ila tashbiihi tashbiihna ay u nisbeeyaan idaa waafaquu bayna alasmaa goorbay u nisbaynayaanna waxa ilaahay tilmaanta laga sheegaya iyo tilmaanta makhluuqa hadday magaca iska shabahaan oo ay magaca ka waafaqaan darteed ayay ahlu ahwaagu ugu nisbeeyeen ayay ugu nisbeeyeen tashbiih ugu nisbeeyeen haddii marka sidaa ay yeelaan ay dhahaan yuqaalu waxaa la dhahayaa laysa almru kamaa tatawahamuun arrinku sidaad u malaynaysaan ma aha lianna shay-ayni labada shay laa yashtabihaani ma isu ekaanayaan liishtibaahi asmaa'ihimaa fi lafdi magacyadooda isku eg inay iyaga isu eg yihiin ma keenayso wa innamaa yashtabihaani waxay isu ekaanayaan ay labada shay iska shabahaan bianfusihimaa nafsad ahaantooda ow amase bimacaanin mushtabihatin fiihimaa macaani iyaga markaa ka dhexayso walow kaana almru kamaa qaaluu arrinku siday yidhaahdeen hadduu ahaan lahaa oo iyagu siday dhaheen waa maxayna labada shay hadday magaca iska waafaqaan tashbiih waayay dhaheen ayagu arrinku hadduu sidaa ahaan lahaa buu yidhi lashtabahat alashyaau kulluhaa ashyaadoo dhan isku miday noqon lahayd leanna adiga dheg marka la yidhaha dheg dameerka dheg ayuu qabaa bani aadamku dhegou qabaa ridu dhegay qabtaa dooligu dhegou qabaa waxaasoo dhan marka waaa haddaad tihaahdid dheg markaad sheegtaba waxaa ka dhalanaya tashbiih haddaad tihaahdid waaa ashyaada dhan waa isu ekaan lahayd lashtabahat اlashyaau kulluhaa liannahu yaqacu calaa kulli waaxidin minhum mid kastaa waxaa ku dhacaya buu yidhi korkiisa ismu shay shay magaciisaa ku dhacaya soo maa saas xataa shay marka la yidhaah allah subxaana wa tacaala xataa uu soo gelay lanna ilaahay muxuu leeyay qul ayu shayin akbaru shahaada qul ayu shayin akbaru shahaada qul illaahu shahiidun beynii wa beynakum qul allah shaygeebaa ugu weyn xagga markhaatida shaygee xagga markhaatida ugu weyn allah dheh baa la yidhi nabiga sal l slam shaygiibuu allah soo galay soo sooma haddii marka shay la yidhaha waxaa ka dhalanaysa marka wax walba inay isu ekaadaan marka saasna sax maahan buu leeyahay ayb nuqdadan labaad marka waxay tahay khulaasadeeda laba shay inay magaca iska waafaqaan kama dhalanayso inay isu eg yihiin marka haddaad tiri allah ina lilaahi tacaalaa yadan ilaahay yad buu leeyahay makhluuquna yad ayay leeyihiin haddaad tiraahdid labadooda isku eg ma ka dhalanaysa lanna yad iyo yad muwaafaqa mushaabaha fi lismi ma keenayso xaqiiqatu almushaabaha ayb nuqdadaas iyadana marka muhiim ayb labadaas nuqdo waxaa kaloo nuqdo kale ay noqon kartaa tashbiiha waxaa weeyaan laba nooc waay tashbiihu اlkhaaliqi biاlmakhluuq khaaliqa allaha khaaliqa in makhluuq lagu shabaho tashbiihu اlkhaaliqi biاlmakhluuq allah la shabaha makhluuqa lagu shabaha ayb taasi marka waxaa weeyaan waa midkaan hadda ka hadlaynay ilaahay makhluuqiisa ma shabaho laysa ka milihi shay-un huwa samiiculbasiir magacyo isku mid ahna ma keenaysa tashbiih ayb ee tashbiihu waxaa weeyaan inuu qofku inuu yidhaahdo yadunka yadin ama yadun milu yadin ayb nooca labaadee tashbiihu waxaa weeyaan tashbiihu اlmakhluuqi biاlkhaaliq <coughs> makhluuq in ilaahay aad ku shabahdo iyadana yaa ku dhaco de dadka ilaahay kayrkiis weyneeyo oo baryo oo tuugo oo iyagu markay dhibaato ku jiraan gacmaha u hoorsada makhluuqa makhluuq bay khaaliq ku shabaheen iyaguna wakiila tashbiihayni kufrun labada tashbiihba waa kufru khaaliq inaad makhluuq ku shabahdo makhluuq inaad khaaliq ku shabahdo labadaba waa kufru aana wax la diidayo marka towxiid ulcibaadana wuxuu ka shaqeeyaa makhluuq inaan lagu shabihin khaaliqa towxiid ulasmaa wasifaatna maxaa looga hadlaa khaaliqa inaan lagu shabihin makhluuq tashbiiha markaa ka cararaysana waa inuunan keenin tilmaamihii alle inaad dafirto waa inuusan kugu keenin ayb markaasuu wuxuu yidhi walaa yactaqiduuna ma caqiideynayaan ma ictiqaadinayaan tashbiihan ekaysiin lisifaatihi tilmaamihiisa alla tilmaamihiisa loo akaysiiyo bisifaati khalqihi khalqigiisa tilmaamahooda yacni waa tashbiihu اlkhaaliqi biاlmakhluuq fayaquuluuna waxay dhahayaan innahu alle khalaqa aadama aadam ayuu abuuray biyadayhi labadiisa gacmooduu ku abuuray ayb kamaa nasa siduu caddeeyey subxaanahu allah subxaanahu wa tacaala siduu caddeeyey calayhi korkiisa fii qowlihi caza min qaa'ilin uu ugu caddeeyey alla qowlkiisa qaala yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya qaala waxa uu yidhi yaa ibliisu ibliisow maa manacaka maxaa kuu diiday an tasjuda inaad sujuudid limaa aad u sujuudid axad khalaqtu aan abuuray biyadaya labadeeda gacmood aan ku abuuray ficilkii khalqiga ah faacilkiisiyaa la siiyey markaasaa waxaa lagu gudbiyey haddana ba ayb isim ka dambeeya haddana ba lagu sii gudbiyey tarkiibka noocan oo kalaa marka si kale carabta loogama maqle waa tarkiib xaqiiqo keenayo ibnulqayim mukhtasar sawaaciq ilmursalaha sida ku sugan uu yidhaahdo ayb walaa markaa wuxuu leeyahay fayaquuluuna waxay dhahayaan inahu khalaqa aadama biyadayhi buu ku abuuray kamaa nasa subxaanahu calayhi fii qowlihi caza min qaa'ilin qaala yaa ibliisu ibliisow maa manacaka maxaa kaa manciyey oo kuu diiday an tasjuda inaad sujuudid limaa aada u sujuudid axad khalaqtu aan abuuray biyadaya labadeeda gacmood aan ku abuuray ayb walaa yuxarifuuna ma taxriifinayaanoo ma bedelaan walaa yuxarifuuna ma bedelaan alkelima kelmadda can mawaadicihi booskeeda kama bedelaan ayb taxriif buu halkaana marka uu diidaya ayb taxriifku laba nooc taxriif lafdi iyo taxriif macnawi taxriifka lafdiga ah qaalib ma ah ma badna taxriifka macnawiga ayaa badan laakiin taxriif ah, ulmacnawi waxaa weeyaan shaygan macnihii shaaricu ugu talagalay alle rasuul macnahay ugu talagaleen inta laga qaado macno laysku soo camcamiyey lagu dayo oo afkaarta dadka qaarkood markaa ka timaado ayb taxriifkaasi markaa waa ta'wiil waxaan hadda dadka gabal ay u yaqaanaan waay waa ta'wiilka waxay u yaqaanaan ta'wiilku laakiin saxiix iyo faasid uu leeyahay ta'wiilka faasidka waa taxriif ayb ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankana wuxuu ku tilmaamay oo calaamad iyo wasmi uga dhigay yahuudda ayb min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi kelmadda ama yani jumladii ayay waxay ka bedelaan booskeedii ayb midaan ahayn labadaba iyagu waa sameeyeen kii macnawiga iyo kii kaleba waa sameeyeen ayb walaa yuxarifuuna ma bedelaan alkalima kelmaddii ma bedelaan can mawaadicihi booskeeda kama bedelaan mowdicii alle rasuul ay dhigeen kama bedelaan xag lafdiyo xag macno labadaba see loo taxriifinaa marka bixamli lyadayni labada gacmood in lagu xambaaro cala anicmatayni laba nicmo in lagu xambaaro limaa khalaqtu biyadaya in la yidhaha binicmataya ama bal yadaahu mabsuudataani nicmataahu in la dhaho sheekhu marka taxriifuu ku tilmaamay sababtoo ah ta'wiil saxiixa ma aha yad in nicmo lagu sheego mee tarkiibkan iyo yacnii dawaabidda ta'wiilka marka la fiiriyo saxiix ma aha maadaama tawiil faasida uu yahay taxriifu ka cabiraa marka walaa yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi bixamli اlyadayni labada gacmoodoo lagu xambaaro cala anicmatayni lagu xambaaro laba nicmo aw ilquwatayni ama laba quwo lagu xambaaro taxriifa almuctasilati muctasilada taxriifkooda oo kale taxriifan ka taxriifi اlmuctasila muctaziladii aljahmiyati jahmiyada ahaayeen baabkan isku miday ka yihiin muctasile iyo jahmiye baab asmaa sifaat keliya un muctasiladu waa ka dhowdahay waxay uga dhowdahay asmaada ayaga waa qiraan sifaatkana ma ogola muctazilada laakiin jahmiyada kulli waa isku daraan laa asmaa walaa sifaat midna ma qiraan ahlakahum اllaahu allah halaago kuwaasna walaa yukayifuunahumaa ma takyiifiyaanoo ma qaabeeyaan oo tilmaanta alla qaab uma yeelaanoo ma ay qaabeeyaan bikayfa kayfa kuma qaabeeyaan ow shibhihaa ama wax la mida kayfadaas biaydi lmakhluuqiina ay markaa yacnii ow shibhi ayb walaa yukayifuunahaa hay ma kayf ma qaabeeyaan labada gacmood walaa yukayifuuna ma qaabeynayaan humaa labada yad ee alle bikayfa kuma qaabeeyaan kayfa ow amase shibhihaa bishibhihaa yani in lagu shabaho biaydi lmakhluuqiina lagu shabaho makhluuqa gacmahooda in lagu shabahana kuma qaabeeyaan tashbiiha almushabihati mushabihada tashbiihooda oo kale khadalahum اllahu allah hoojiyo ayb ayb waxaa suuragala ah markaa de walaa yushabihuunahumaa inay tahay saasaa fiican laakiin nusqada ow shibhihaa bay dhigteen ow shibhihaa ma ku fiicna xataa yani yani min xayu luqa xataa ma ma fiicna ma fiicna walaa yushabihuunahumaadaasaa ka fiicnaan walaa yushabihuunahumaa labada gacmood kuma shabahaan biaydi اlmakhluuqiin makhluuqiinta gacmahooda tashbiiha almuctasilati tashbiiha almushabihati tashbiihan ka tashbiihi almushabihati mushabihada tashbiihooda oo kale qadalahum اllahu allah hoojiyo halkan markaad waa wixii la dhihi jiray sifaatka ilaahay waa la rumaynaa waxaa loo rumaynayaa min gayri taxriifin walaa tacطiilin min gayri tamhiilin walaa takyiifin intiibuu sheegay marka macaanidan uu tilmaamayana laysa ka milihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir yaa ku tusayso ee halkan markaad waxaad arkaysaa in allaha tacaala khalaqa aadama biyadayhi marka la yidhaha ama biyadihi la dhaho qofka dhahaya marka yadda waa qudro ama quwo waayo qofka dhahaya tafsiirka oo wato waa tafsiir aljahmiya aalib cilmi inuu saas ogaado tafsiiruhu waa tafsiiru ljahmiya tirmidigana saasuu dhahayaa wuxuu leeyahay ahlu sunnaha aimadii salafka maalik sufyaan awsaaci raggaa waaweyn iyagu waxay dhaheen buu leeyahay amiruuha kamaa ja-at bilaa kayfin sideeda in loo daayo markaas kadib uu yidhi wafasarat wafasarat iljahmiyu jahmiyadii baa fasirtay tafsiirkii salafka waxaan ahayn bay ku fasireen calىa غayri ma fasaraha ahlu اlcilmi faqaaluu waxay yidhaahdeen ina macna اlyadi alquwatu tafsiirka jahmiyadu ka sheegana oo waxay yidhaahdeen ilaahay in yad lagu sheegana waa tashbiih saasay dhaheen marka ninkii yidhaha yaddu waa tashbiih ilaahay in gacan lagu sheega waa tashbiih saa darteed macnaha laga wadaa waa quwo ama qudro ama yidhaha tafsiir sax a ah waayo xataa tafsiirkaas waxaa weeyaan qowlkiisu waa qowl baaila ah bixujati salaf aimadan salafka xujadooda weliba yani hadday aimo mutaakhiriina hadday iyagu saas ku ijtihaadeen oy dhaheen xataa sax ma noqonaysa sax weligeed ma noqonaysa leanna a'imadii salafka imaamu tirmidiyaa ka warramay shanigiia mana laga haayo qof salafkii ka mida oo yaddaasi qudro iyo quwo iyo ku awilaaya yani yadda ayaddan limaa khalaqtu biyadaya sidaan tarkiibka waa dhici kartaa mararka qaar yadullaahi fowqa aydiihim iyo siyaaqa inta laga fiiriyo in markaa la yidhaahdo eh, macno markaas loo loo sameeyo quwo iyo wax lamida lagu sheego laakiin yadullaahi tarkiibkaas iyo tarkiibkan isma laha laba yad inta la tilmaamay ilaahay leeyahay khalqigii iyo faacilkiisiina ilaahay isu sheego si gaara oo u sheegay oo haddana la awilay ma leh dadka gobol baad marka aad ula yaabaysaa tafsiirka ibnu jariiru soo qabanayo yadullaahi fowqa aydiihim u soo qabanayo wuxuu ka dhigaa marka ibnu jariir sifatulyad inuu diidan yahay ma fiirinayo qowluhu tacaalaa markuu fasiraayo wamaa qadarullaha xaqa qadrihi waalardu jamiican qabdathu yowma alqiyaama waasamaawaatu matwiyaatun biyamiinihi markuu fasiraayo akhri tafsiirka wuxuu diidayaa dadka yadda ilaahay diidaayo oo dhahayo quwo iyaa laga wadaa yemiinta bimacna alquwa laga wadaa midigta waa diidayaa tafsiirkaas marka wuxuuna qariraa marka xadiidkii wuxuu keenaa in allaha tacaala yumsiku samaawaati calaa isbacin xadiidkii macruufka ah uu keenaa marka meeshaan markuu fasirayo suuratu saad fiiri marka yacnii intuu meelo badanna ku sugay yadda meeshaas haddii hadal uu yidhi macnaheedu maahan yacni iyadoo dhanba waa la awilay ma aha meeshay ku timaadaba sidaas maaha bacdi taraakiib waa dhici kartaa carabta waa laga maqlay yad inay nicmo ku sheegeen xadiidkii dheeraa miswar ibni makhrama ee sulxulxudaybiya ku saabsanaa maxaa ku jira lowlaa yadun laka calaya lam ajizhaa laka la ajabtu curwat bni mascuud saas sooma dhihin yacnii gacan adiga aad igu leedahay <coughs> haddii haddaynan jiri lahayn oonan weli kuu gudin abaal aad igu leedahay kuu gudin haddii uusan jiri lahayn waa ku jawaabi lahayn lowlaa yadu nicmaa lagu fasiray marka ma waxaad leedahay laakiin meel walboo yad ku soo aroorta nicma nicmaa lagu fasira sax maahan taas haddii tarkiib carabta laga maqlay si u soo arooro siyaaquna ou keeno qofkiiyo yadi aaminsan hadduu sidaa u fasiro la xarum laakiin tafaasiir iyagu aan yacnii meelo aan yaddii e, tarkiibkuba uusan saacidaynin in quwo iyo waxaa lagu fasiro haddii quwo lagu fasiro tafsiir jahmiyu noqonaa tafsiirkaas waana midda tirmidi oo sheegaya waqad acaada allahu tacaalaa ilaahay wuxuu ka magangeliyey ahla sunnati ahlu sunnaha min altaxriifi bedelaad nusuusta la bedelo watashbiihi ekaysiin ilaahay sifaadkiisa makhluuq loo ekaysiiyo sifaadka makhluuqa loo ekaysiiyo watakyiifi qaabayn in qaab loo yeelo wamanna ilaahay kaasuu ka magangeliyey wamanna alla wuxuu ku galladaystay calayhim korkooda bitacriifi garasho wاtafhiimi wاtafhiimi fahmsiin xataa salakuu ilaa ay qaadeen sabiila tawxiidi towxiidka jidkiisa watanziihi alla nasahaadda jidkeeda ilaa ay qaadeen oy mareen wa tarakuu waxay ka tageen alqowla in lagu qowlo oo la yidhaahdo bitacdiili tacdiil qowlkiisay ka tageen in lagu qowlo tacdiil waxaa weeyaan ilaahay in sifada laga qaali yeelo oo la yidhaha ilaahay tilmaantaas ma leh tilmaan oo isku sheegay ama la yidhaha ilaahay wax tilmaan a ah maba lahaba haddaad tiraa wax tilmaan a ah ma leh kayfa tufariqu bayna alla bayna alkhaaliqi waalmakhluuq nucaym ibnu eh, xamaad shaykhu waxa uu yidhi meyd iyo wax nool farqiga u dhexeeya waa ficilka alfarqu bayna alxayi waalmayiti waxaa weya alficlu haddaad tiraa ilaahay ficilna male sifana male waxba male marka aad tiraahdi hadda isaga iyo meyd ma la kala sooci karo lama kala garan karo walidaalika cilmigan sifaat cilmi muhiima waaye ruuxa haddii uunan baraninna idiraab iyo qabash ma ka baxayo si fiican hadduu u bartana de ilaahay cadamadiisa inay qalbigiisa gashay u badan tahay <clears throat> wtabacuu waxay raaceen qowl اllahi caزa wajala ilaahay qowlkiisii bay raaceen laysa kamilihi shayءu wahuwa samiicu اbasiir ayb laysa kamilihi laysa shay-un shay ma ahaanin milahu alloo kale wa huwa alla asamiicu weyaan mid maqlid badan albasiiru arkid badan wa marka laysa kamilihi shay-un waxaa lagu anfiyey tamhiil iyo takyiif wa huwa samiicu lbasiirna tacdiilkii baa lagu radiyey marka lanna ilaahay subxaana wa tacaala sifo inuu leeyahay ka muuqato meeshaan oo sifatu samci sifatu lbasar waxyaabahaas inuu leeyahay yaa ka muuqanayso mar hadday sidaa ka muuqatana de ilaahay marka sifaadka kama cadilna wakamaa warada alqur'aanu qur'aanka sidau usoo arooray bidikri lyadayni uu ugu soo arooray labada gacmood sheegitaankooda biqowlihi alla uu yidhi limaa khalaqtu biyadaya iyo waqowlihi wa biqowlihi bal yadaahu mabsuudataani yunfiqu kayfa yashaa wa waradat alakhbaaru axaadiidtiina ay usoo aroortay asixaaxu saxiixa ahayd can rasuulilahi sal l slam ay uga soo aroortay bidikri lyadi gacanta sheegitaankeeda ka khabari maxaajati muusa wa aadam sida xadiidkii muuse iyo aadam doodoodii ku saabsanayd iyo wa qowlihii uu yidhi lahu uu ku yidhi aadam muuse uu ku yidhi e, muuse uu aadam ku yidhi khalaqaka allaahu ilaahay baa ku abuuray biyadihi gacantiisuu kugu sameeyey wa asjada laka wuxuu kuu sujuudsiiyey <clears throat> malaa'ikatahu malaa'igtiisa ayuu kuu sujuudsiiyey qisadaa marka dooddii nebi aadam iyo nebi muuse dhex martay waa kii yidhi nebiyullaahi muusa yidhi allah gacantiisa kugu abuuray waa kumalaa'igtuu kuu sujuudsiiyey adaa jannada naga soo saartay aadamna waa kii yidhi ataluumunii ma waxaad igu dagaalaysaa ood igu eedaynaysaa arrin ilaahay uu qadaray qabla an ukhlaq intaan la abuurin ilaahay qadaray ma aniga ugu eedaynaysaa nebiga waa kii yidhi marka faxaja aadamu muusaa aadam waa ka xujo badiyey muuse khabarkaas marka waxaa ku jirtay khalaqaka allaahu biyadihi ilaahay gacantiisuu kugu abuuray ayb haddii laakiin la yidhaha gacantan qudraa laga wadaa ee ilaahay dad walba qudradiisuu ku abuuray taasi marka aadam wax ugu sugan ma leh fadiilo aadam ugu sugan miyaa jiraysa haddii la yidhaahdo yaddaani qudra laga wadaa haddii la dhaho dadka kaleba ilaahay qudradiisuu ku abuuray ma wax kaluu ku abuuray awel ibliis xataa ilaahay qudradiisaa lagu abuuray ma wax qudrada alla ka baxsan maa lagu abuurayn aadamna waxaan waa lagu ammaanayaa fadiilaa la muujinaa meesha nabiyullaahi muuse wuxuu rabaa inuu fadiilada aadam muujiyo uu yidhaha ilaahay baa gacantiisa adiga kugu sameeyey ayb malaa'igtiisuu kuu sujuudsiiyey maxaad jannada nooga soo saartay sabab noogu noqotay wa wamili qowlihi sala allahu calayh waali wasalama iyo qowlkii nebiga oo kale laa ajcalu ma yeelaayo ka yeeli maayo saalixa duriyati man axad duriyadiisa kuwooda suusuuban axadka oo khalaqtuhu aan abuuray biyadaya labadeeda gacmood aan ku abuuray kaman oo kale ka yeeli maayo qultu lahu aan u idhi kun ahaw fakaana ahaaday yani xadiidkan waxaa loo daliishadaa malaaigta igta iyo bani aadamka yaa fadli badan marka waxay leeyihin saalixuu bani aadam a ah malaa-igta ka fadli badan qaaraa culammada saa dhahay xadiidkaanay xujaysanaya oo xadiidkan waxaa ku jirto axad aan labadeeda gacmood ku abuuray duriyadiisa kuwooda wanaagsan ma kala mid dhigaayo buu yidhi dad aan kun ku abuuray oo fakaana ahaadeen markaas yacni waxaan fadilaa buu ka wadaa axadkii aan gacantayda ku abuuray duriyadiisa kuwooda wan wanaagsan waxaan marka mudaaf isdaba socdo laa ajcalu ma yeelaayo ma ka yeelaayo saalixa duriyati man axad duriyadiisii kuwoodii suubanaa ma ka yeelaayo khalaqtuhu aan abuuray biyadaya aan labadeeda gacmood ku abuuray kaman oo kale kama yeelaayo axad qultu lahu aan u dhahay kun fa kaana ahaaday markaas xadiidkan laakiin dacfi baa ku jira sanadkiisa ayb dacfi baa ku jira marka waxaa aad sanadkiisa u raacraacay sheekh ilalbani eh, aaduu sanadkiisa u raacraacay marka wuxuu leeyahay waxuu keenay un sanad ahaan in dacfi uu ku jiro rag majaahiila iyo waxay ku jiraan ayb kitaabkan daxaawiyada takhriijka uu takhriijinayo iyuu aada xooga uga hadlay ayb xadiidka sidoo kale axmed shaakirna uu ka hadlay axmed maxamed shaakir isaguna uu ka hadlay wuxuuna isagu ku tegey noocan maa xadiidku markaa wuu saxiixiyey ayb ayb xadiid kale looga kaaftoomi karaa laakiin kii kan ka ka horeeya isaga hadda looga kaaftoomi karaa waqowlihi wamithli qowlihi sala allahu calayh waali wasalam oo kale khalaqa allaahu ilaahay wuxuu abuuray alfirdowsa jannat lfirdows biyadihi gacantiisuu ku abuuray xadii marka waxaa jira ilaahay firdows gacantiisuu ku abuuray aadam gacantiisuu ku abuuray towreedna wuxuu ku qoray ilaahay gacantiisuu ku qoray towreed mid afaraad inay jirtaan malaynaa xadiidkan marka mawquuf ahaanoo u ansaxay min xadiidi ibni cumar amaa marfuuc ahaan waa daciif laakiin mawquufkan lahu xukmu rafci maxaa yeele oo kale arrin ijtihaad lagu keeni kara ma ah waa mawquufun lahu xukmu rafci waxa ay dhahaan culamaa lxadiid waa mawquuf xukun marfuuc leh waay khalaqa allaahu ilaahay wuxuu abuuray alfirdowsa firdows biyadihi gacantiisuu ku abuuray wakadalika yaquuluuna sidaadaasoo kale waxay dhahayaan fii jamiici sifaati tilmaamaha alle oo dhan sidaasay dhahayaan ay ka dhahayaan allatii sifaatka oo nasala bidikrihaa sheegitaankeeda uu la soo degay alqur'aanu qur-aanka wawaradat bihi ay ku soo aroortay ay soo aroortay alakhbaaru sixaaxu axaadiidta saxiixaana ay la soo aroortay min asamci maqal waalbasari arag waalcayni ishi wاlwajhi wejigii wاlcilmi cilmigii wاlquwati awoodii wاlqudrati awoodda wاlcizati sharafta wاlcadamati weynaanta wاliraadati iraadada wاlmashiiati mashiiada wاlqowli qowlka ile qur-aanku qaala allaha la dhahayaa sooma wاlkalaami iyo hadalka wاridaa raalli ahaanshaha in allaha yardaa in allaha yardaa lakum ثalaaثa nebiga sal l l siduu yidhi ayb radia allaahu canhum waraduu canhu waاsakhaطi iyo caradii ayb wاlxubi jacayl wاlbugdi nacayb in allaha yuxibu الtawaabiin wayuxibu اlmutaطahiriin ilaahay dad inuu wax jeclaado sheegay inuu wax nacana waa sheegay wاlfaraxi farxi wاdaxiki qosolka llaahu afraxu bitowbati cabdihi ayb wadaxiki iyadana marka xadiidteeda bukhaari uu ku jiraayo ayb yadxaku rabbunaa ilaa rajulayni rabbigeen wuxuu ku qoslayaa laba nin midkood midka kale uu dilaayo jannadana gelayaan mid baa mid dilaayo kii eh, wax dilay baa islaamaayo isagana ilaahay jidkiisaa lagu dilayaa labadiin jannaday wada gelayaan daxigaas marka haddii la yidhaahdo maslagii hadda uu soo sheegaa la mara mana la dafiraayo tilmaantaas tashbiihna waa layska ilaalinaa sideedaa loo rumaynaa marka qaar baa waxay dhahaan imaamu albukhaari baa awiilay khataabiya wuxuu yidhi wa albukhaariyu daxika rido iyo waxaasuu ku awilay imaamu albukhaari aawe ibnu xajar wuxuu yidhi waa baaray buu yidhi riwaayaadka bukhaari oo dhan saxiixiisa male buu yidhi wax marka aan la haynin oo yacnii ninka yidhi iyo ninka laga yidhina sanad u baahan oo hadda labadooda khadaabi ardaygii bukhaari ma aha maanta oo bukhaari anaa ka maqlay hadduu dhaho kale waa la yeeli lahay laakiin labadoodiina isma arag riwaaya waxaa udhexayso yacnii dhul dhan baa u dhaxeeyo sanadkeedii haddii hadda la fiiri lahay sanad kuma werinin khadaabi warkan bukhaari musanafaadkiisiina laguma haayo waxaas marka ninka isku dharjiyo ama iskaga dhiga yacnii wax salafku ku ijmaacay oo qariray ninkii inta meel iska dhigo ereygaas qabsado wax weyn ma keenin ayb waa waxaa carabta ay yidhaahdaan istasman laqad istasmantadaa waram wax marka meel oo ay wax ku jir jiraan oo yacnii eh, bararan ninkii u maleeyo baruur inay meeshaas ku jirto wax fiican ugu tegi maayo ayb wاlxubi wاlbuqdi wاlfaraxi wاdaxiki oo kale iyo wagayriha iyo keyrkeed waxaasoo dhan sifaadkaasoo dhan ahlu xadiidku way dhahayaan min gayri tashbiihin tashbiih la-aan iyadoo min gayri tashbiihin iyadoon lagu shabahaynin lishayin waxna aan lagu shabahaynin min daalika kaagaas ah bisifaati اlmarbuubiina kuwa rabbiyaalka loo yahay sifaadkooda aan lagu shabahaynin min gayri tashbiihin iyadoon lagu shabahaynin lishayin wax min daalika kuwa aan soo sheegnay tilmaamaha ilaahay aan soo sheegnay ka mida bisifaati almarbuubiina dadka rabbiyaalka loo yahay tilmaamahooda aan lagu shabahayni almakhluuqiina ee makhluuqiinta ah ee la abuuray iyagu ayb marbuub iyo makhluuq isku macno bal yantahuuna fiiha ilaa maa qaalahu allahu tacaala wa qaalahu rasuuluhu sal l slam bal yantahuuna way joogayaan fiiha sifaadkan akhbaarta ku soo aroortay iyo eh, aayaadka ku soo arooray dhexdooda ilaa maa ayay joogayaan ay gaarayaan intii shay ilaa maa qaalahu wixii uu yidhi allaahu alla waxa uu yidhi intii ka ah bay ku joogsanayaanay joogayaan wa qaalahu rasuuluhu rasuulkiisiina uu yidhi sala allahu calayh waali wasalam min hayri ziyaadatin iyagoon ku darin ziyaada la-aan calayhi kaas soo arooray korkiisa aynan waxba ku darin walaa idaafatin idaafayn ilayhi kaa soo arooray xaggiisa wax loo idaafeeyo iyagoon samaynin walaa takyiifin qaabayn lahu shaygaa soo arooray ay qaabeeye ay qaab u yeelaan mm, la-aantiisa walaa tashbiihin tashbiih la-aan walaa taxriifin taxriif la-aan walaa tabdiilin badelaad la-aan walaa takyiirin doorin la-aan walaa isaalatin zuulin la-aan lilafdi اlkhabari khabarka lafdigiisa la zuuliyo camaa tacrifuhu lcarabu carab waxay taqaan laga leexiyo laga suuliyo wa tadacuhu calayhi carab waxay u dejinaysay lafdiga korkiisa laga leexdo la-aantiisa bita'wiilin looga leexdo ta'wiil looga suuliyo ta'wiilka oo munkarin la inkiray kaasoo yustankaru la inkira wayujruuna way socos markaa ta'wiil mustankar uu yidhi fiir marka ereygan ta'wiil la yidhaahdo erey xoogaa waxaa waaye waasa wuxuu leeyahay saxiixii faasid haddaad adu ta'wiilka iska radisid oo iska naqdisidna waxaa lagugu keeni karaa isagoo saxiixaa la keeni karaa si marka baabkaas dhan aad uga leexato hal waa isticmaali kartaa taxriif taxriif la-aan taxriif markaad tiraahdo ta'wiilkii faasidkaa meeshaasuu ku dhex jiraa laakiin haddaad ta'wiil tiraa waxaa lagaaga baahanayaa ta'wiilkii faasidka inaad ku qaydid yaa loo baahanaya walidaalika ibnu taymiya waasidiyada markuu ka dooday caqiidadan waasidiyada markuu qoray ayaa loo yeeray markii loo majlisaa loogu yeeray niman fuqaha ah oo culamaa loogu yeeray ashaacira ay u badnaa ninkii naa'ibu suldaanka u yeeray markaasuu yidhi haye nimankan waxaasay kugu soo eedeeyeen inaad waxaas leedaho saa leedahay saas markaasuu wuxuu yidhi hadda waxaan idin dhaho wax cusub idinma dhahayo waxaa laga yaaba haddana wax hadda idiin sheegay inaad isleedihiin waa isqarqarinaa hadduu bedelay iyo waxaas caqiido mar hore aan qorayaan keenaynaa taasaan ku doodaynaayo waasidiyadii baa meesha la keenay waa laga akhriyey marka markaasuu wuxuu leeyahay marka meeshaas taxriifaan isticmaalay uu yidhi ta'wiil ma isticmaalin lianna ta'wiila minhu saxiixun wa faasidun ayb laakiin taxriifku laa yakuunu ilaa baailan qur-aankana waa lagu eedeeyey taxriirkiisa feer sida wax u taxriirinaa haddana wuxuu yidhi waxaan isticmaalay tamhiil tashbiih ma isticmaalin buu yidhi lianna tamhiilkaa qur-aanka ku jiro laysa ka milihi shay-un wa huwa samiic lbasiir aduu marka wuxuu yidhi laba sano ayaan idin siinayo yidhi iyo ka badan wax baadila ka keena yidhi caqiidada markii dambe markii laga waayey baa waxaa la yidhi naa'ibu suldaanka sheekada inuu xirow damcay waxa uu yidhi dadkan waxaan leeyahay uu ninkan caqiidada imaamkiisii axmed binu xambal uu qoray sidaasna ha kugu daayaan uu yidhi dadkan markaasuu wuxuu yidhi maya caqiidada axmed binu xambal ma lahan uu yidhi caqiidadan aniga meesha aan ku dhigay caqiida axmed binu xambal leeyahay ma ah caqiidada waxaa weeyaan alla iyo rasuul yaa taqriiriyaan ayagayna u laabaneen wax kale ma lahan masale fiqia ah maahan oo ra'yi axmed binu xambal uu ku leeyahay bal waa masalo yacnii waxyaaba marka ijmaacaadan khilaaf lahay dhigay buu yidhi aniga maalushaahidka marka ta'wiilka meeshaan marka wuxuu yidhi bita'wiilin munkarin munkarin buu ku qeyday marka tawiilkuna afar macnuu leeyahay tawiilku afar macnuu leeyahay ama saddex macnaa mid macno waxaa weeyaan atawiil bimacna alcaaqiba shayga ciribta uu ku dambeeyo ta'wiil waa la dhahaa ilaahay subxaanaه watacaala wuxuu leey dalika khayru wa axsanu ta'wiila wa axsanu caaqibatan macno labaaduu ta'wiilku leeyahay macna tafsiir tafsiir ibnu jariiri طabari markuu aayad walba fasiraya muxuu dhahaana alqowlu fii tawiili qowlihi tacaala buu leeyahy aayad kasta fii tawiili qowlihi tacaala fii tafsiiri qowlihi tacaala macnaha saddexaadna waxaa weeyaan ta'wiilu اlmri amarka ta'wiilkiisu waxaa weeyaan idaa jaaa hadduu yimaado amarka yani maalan waxaan ujeedaa ta'wiilku waxaa weeyaan akhbaarta ta'wiilkooduna waa markay timaado wixii laga warramayo markii la arko awaamirta ta'wiilkooduna waa markii la tadbiiqiyo la sameeyo caaisha maxay tiri markay soo degtay fasabbix bixamdi rabbika waاstakfirhu inahu kaana tawaabaa nebigu salaad ma tukanaynin ilaa wuxuu dhahay subxaanaka rabbanaa wabixamdika allahuma kfir lii yata'awalu lqur'aanay tiri yata'awalu lqur'aan maxaa laga wadaa waa dabaqaaye waa qur-aanka amarkii ilaahay siiyey buu tadbiiqinaya amarka marka la tadbiiqiyo waxaa la dhahayaa jaaa ta'wiiluhu habarkana muxuu ku yimid hal yanduruuna ilaa ta'wiilahu hal yanduruuna ay maa yanduruuna ma sugaayaan gaaladan ilaa ta'wiilahu unbay sugayaan ta'wiilkan maxaa laga wadaa akhbaartan hadda looga sheekeynaya jannada iyo naarta iyo inay timaado oo aakhiradii la tago oo naartii taa unbay sugayaan wax kale ma sugayaan miya macnaha afaraad waxaa weeyaan mutaakhiriinta iskale waana macnaha aada usuulfiqiga ku aragtaan atawiil waxaa la yidhaahdaa markaas sarfu lafdi can الظaahiri liqariinatin sarfu lafdi lafdiga in laga leexiyo can الظaahiri ama can daahirihi daahirkiisa in laga leexiyo liqariinatin qariino darteed qariina darteed saas marka yaa u yaqaano muta-akhiriinta macnahaas waa hadda marka ta'wiil marka la sheega kaasaa soo degdegaya saddexdii macnee kale aad muu usoo degdegaya macnahaas marka in daahirka laga leexdana dariiqadii selafka ma ahayn imaamu shaafici wuxuu yidhi alxadiidu calaa daahirihi xadiidku daahirkiisuu ku socona ilaa in daliil iyo qariino la hela maahan xoog badan laba macno haddii xadiidku ou ixtimaalana macnaha daahirka u dhowaa xoog badanuu yidhi imaamu shaafici raximah ullah oo kutubtan isaga manaaqibtiisa laga qoray iyo taraajumtiisa iyo kulli waa lagu dhex sheegaa ta'wiilkii marka saddexdaas macno afartaas macnoo yeeshay macnaha dambe marka sarfu lafdi can daahirihi waa in deliil la haysto deliilkaas hadduu ijmaac noqdana waa waa fiican yahay hadduu deliil xadiid ama aayada iyo waxay leexiyeenna iyadu wax macnaha mana maalan xadiidkii xadiidulqudsiga ahaaye uu yidhi ilaahay cabdii maridtu falam tacudnii addoonkaygii waa jiraday ima soo booqanin u cabdii maridtu falam tacudnii ma aadan isoo booqanin markaasuu addoonkii wuxuu leeyahay sidee u jiranaysaa wa anta rabbulcaalamiin markaasuu wuxuu yidhi marida cabdii addoonkaygaa jiraday haddaad soo booqan lahayd agtiisa igu arki lahayd taana marka waxay leeyiin ta'wiil waay waa kaa ta'wiilku inuu bannaan yahay waxau daliila maridtu ilaahay baa maridtu sifatulmarad maa ilaahay ku sheegay waayahay eh, sifatulmarad maxaan ugu sheegaya ilaahay isagaaba fasira ilaahay cabdii maridtu ilaahay isagaa fasiray adigama ilaahay baa tahay marka waayahay tafsiirkaaga adiga see loo aqbalaa adiga khasmiyaa tahay adiga doodaa dhinac uga jirta warkaaga lama aqbalaayo laakiin wixii ilaahay fasiray ama rasuulku ou fasiray sax waa waxaan isku hayna ma ahan taas laakiin waxaan isku hayna waa idinkan mutaakhiriinta ah mase waxaa leedahay rabbi haddii uu yani hadalkan maridtu daahirkiisa hadduu ka bixiyey anigana waxaa ii bannaan yadda iyo culuwiga iyo ridaha iyo jacaylka inaan daahir ka saaro adiga anta man man anta bita'wiilin munkarin yustankaru wayujruuna way socodsiinayaan cala daahiri bay ku socodsiinayaan waa sida imaamu shaafici laga soo guuriyo wayakiluuna cilmahu cilmigiisa waxay u daynayaan ila allaahi tacaala allay u daynayaan wayuqiruuna waxay qirayaan biana ta'wiilahu ta'wiilkiisu laa yaclamuhu ila allah allah maahna cid kale inaynan ogeyn kamaa akhbara allahu siduu ilaahay kaga waramay can alraasikhiina fi lcilmi kuwa cilmiga ku raasikhay annahum yaquuluunahu inay dhahayaan fii qowlihi tacaala wاlraasikhuuna fi اlcilmi yaquuluuna aamanaa bihi kullu min cindi rabbina wamaa yadakaru ilaa ulu lalbaab dadkaana marka sidaasay dhahayaan tafwiidka iyo waxa ku saabsanna meer marar kalean ka hadlaynaa in sha allahu tacaala wbiاllahi towfiiq wsala اllah wslm calaa nabiyina mxamed wala ali